alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuul lahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi waslem baabu dacwa demi walqasaama wuxuu baabu yahay dacwa demi sheegashada dhiig la sheegto ee cidi ay tiraahdo ciddaasaana laga dilay iyo walqasaama dhaartii lagu dhaaranayo dhiiggaasi markaa dacwa waa alabu shay zaaciban mulkahu oo qofkiiyo sheeganaya inuu leeyahay oo kale ayaa looga looga jeedaa alqasaamana waa bifadxi alqaafi wa takfiifi الsiin alqasaama waa dhaarta asalkeedu alqasam de waa laga keenay dhaartii baa laga keenay marka waa markay dad isku urursadaan ay yidhaahdaan cid baa nalaga dilay dad is urursada ay yidhahdaan cid ay ku sheegtaan ama si kale marka loo dhigay aymaan mukarara fi dacwa qatli macsuumin aymaan mukarara sharcan aymaan mukarara waa dhaar la soo celcelinayo oo inta bay dhaaranayaan fi dacwa qatli macsuumin qof markiisa hore in la dila aanay banaanayn inay sheegtaan oo yidhahdaan qofkaasi dhiig buu naga galay hanaloo dilo ama mag hana laga siiyo xadiiskaynu ku arki doona arrintan ku faahfaahsan wa can sahl bn abi xahmata radia allahu canhu can rijaalin rag wuxuu ka soo wariyey min kubaraa'i qowmihi qowmkiisa kuwii u waaweynaa ka mid a ana cabdاllaahi bn sahl cabdillaahi bnu sahl wa muxayisa bn mascuud labadoodaasi waa laba saxaabiya sida u badan tahay kharaja way baxeen ilaa khaybara khaybar bay u baxeen min jahdin asaabahum min shidatin asaabathum shiddo iyo dhibaato ku dhacday awgeed jahdigu waa abaarta iyo culayska dadka ku dhaca fa uutiya markaa maadaama ay khaybarna beeruhu ku badnaayeen bay u shaqo tegeen fa uutiya muxayisa loo yimid oo fa ukhbira waxaa loo warramay ana cabdallaahi bni sahl cabdillaahi bni sahlay wada socdeen wayna adeerkiina ah. qad qutila in la dilay wa urixa fii caynin oo lagu tuuray fii caynin il biyo ah lagu tuuray meel biyo mareena fa ataa yahuuda buu yimo faqaala wuxu antum idinku wallaahi allaan ku dhaartay qataltumuuh idinkaa dilay qaaluu waxay wallahi allaan ku dhaaray nima qatalnaah maanaan dilin anagu fa aqbala wuu yimid wuu soo kacay huwa isaga waa kuuhu walaalkiisii xuwayisa iyo cabdiraxmaan binu sahl fa dahaba marka aqbala ay aqbaluu ilaa rasuuli ilahi sala allahu alay wasalam way ka yimaadeen goobtii khaybar oo magaaladii yimaadeen oo rasuulka ay usoo kaceen dabeetna rasuulkii bay alayh salatu slam yimaadeen fadahaba ay fa araada wuxuu doonay muxayisatu liyatakalama inuu hadlo oo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh rasuulku wuxuu yihi kabir kabir yuriidu asinna wuxuu yihi weynayso weynayso macnaa falyatakalam alakbar ka weyni labada ha hadlo yuriidu rasuulku wuxuu jeeday alayه الsalatu salaam asina da-du u jeedaaye fatakalama waxaa hadlay xuwayiisa oo isagu weynaa uma takalama muxayisa haddana muxayisa hadlay faqaala rasuulu lahi salى اllahu alيه waslm rasuulku wuxuu yihi ima an yaduu laba midkood bay noqonaysaa ima an yaduu inay bixiyaan magtii saaxibakum saaxiibkiini laydinka dilay wa ima an ya-danuu bixarbin amba inay ogaadaan dagaal in lagu soo qaadayo labadaasay yahuud u taaganta ima inay magtii bixiyaan wa ima inaanu dagaal aynu ku cilaamino fakataba wuu u qoray rasuulku ilayhim iyaga fii dalika arrinkaa isaga ah labadaa midkood inay doortaan fakatabu waxay soo qoreen ina anagu wallahi allaanu ku dhaaranayn maa qatalnaahu maanaan dilin faqaala rasuulku wuxuu ku lixayisa wa muxayisa wa cabdiraxmaan bni sahal ataxlifuuna ma oo watastaxiquuna ma mutaysanaysaan dama saaxiibikum dhiiggii saaxiibkiinii laydinka dilay dhaar ku martaan ma dha ku dhaaranaysaan yahuuddu inay idinka dileen qaaluu waxay dhaheen laa maya qaala wuxuu uhi lakum haddaba waxaa idin dhaaran doontaa yahuudu yahuud baa idin dhaaranaysa qaaluu waxay dhhen muslimiin rasuul muslimiin maaha oo dee aamini karo way iska dhaaranayaan fawadaahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi rasuulku wuu ka mag bixiyey min cindihi agtiisa isagaa rasuulku magtii bixiyey calayhi salaatu wasalaam fabacaa ilayhim wuxuu u diray iyagii nimankii wax laga diray miata naaqatin boqol geela qaala sahl wuxuu ihi sahl falaqad rakadatnii waxay haraadsiday minhaa geelii ka mid a ah, naaqatun hal xamraa casaana ayaabay haraatido de geelaasi gacanteedu soo galay buu uga jeedaa mid ka mid ahba haraati iyo laa ii dhiibtayoo dabeetna waan xusunahay xadiiskani qasaamada wixii la odhan jiray buu markaa asal u yahay riwaayaad kala duwanoo laakiin macnaha istooda tegaya oo si mid waliba faahfaahin ay wadato ayaanu ku soo aroray oo insha allah wixii baaqiyana waxaa baynu ku arki doonaa cumdaha uu ku jira alfaadiisu isagoo ka yarduwananta lakin macnihi waxa weeyaan khaybar waynu ognahay oo markii rasuulku alay slat slam uu furtay waa kii heshiiskula galay nimanka la hahdo yuhuudda ay yidhahdeen annagaa dhulka idinka naqaano aqoon leh aanu beerno wixii ka soo baxana aynu kala qaybsanno taana rasuulku alay slat slam waa kula heshiiyey laakiin wuxu markii markaanu doonno ayaanu idinka idinka kaxaynaynaayo aad ka guuri karta marka ilaa waktigii cumar waa kuwii joogay haddaba jahdi aljahdu waa almashaqa waljidda waljuc wax la mida ah intaba noqonaysa marka oo duruufta dhaqaalaha dee markay qofkii ku adkaato waliba gaar ahaan dee wuxuu cunaayey dadna imika dee faakidaysiba in badani doonaan oo dhalinyaro badan oo tahriiba haba jirto dhibaato iyo culays haysta laakiin dee culaysyada qaarkoodu ay naftooda u halaagayaan muu soo gaadhinta marka u shaqo maadaama saxaabadiina ay joogaan guud ahaanee mas-uuliyaddii saxaabadu ay hayaan walow dee meesha yuhuuddaba ha deganaata markaa yuhuud baa ku badan khaybar waktigaas labada ninee shaqo tegey waa cabdillaahi bnu sahal iyo muxayisa bnu mascuud waa ilmaadeen markaa labada ninee kalena mid waliba mid buu la walaaliyey cabdiraxmaan bnu sahal iyo cabdillahi bnu sahal baa walaalaa oo markan dambe dee hawsha ku jira iyaguna madiine joogay iyo xuwayiso markaa midkood way kala mid waliba dhinac buu shaqo tegayoo wuxuu ku soo noqday in saaxiibkiisii ama ninkaa ilmaadeerka ahaayanoo dhiiggiisii shalaqsanaya oo naftu intay ka baxday dhiiggii dee saa ugu galgashay markaa dee cidda lagu tuhmaya waayo markiiba waa yuhuuddii meesha joogtay ila waa niman gaala ah muslimiinta way isdileen utuun baa ka dhaxaysa cid kaloo meesha ka dhoweyna ma jirto markaa wuu u dhaartay wallahi idinkaa dilay iyaguna way dafireen waxna maanaan dilin kadibna rasuulku alayه الslatu slaam waa kaa ku dhaarta marka iyagii idhahde maanaan dilin ku adkaysta qadiyadda haddaba qasaamadii waxa wey waxa dhaarta loogu tilmaamay waxyaalaha ay kaga duwantay bay culimadu axkaamtii kale ay kaga duwantahe dhaartu ay lahayd waxaa jira almudaci wاlmudaca caleyh soo maha mid wax sheeganaya iyo mid loo sheeganayo yaa dhaarta iska lahaa asalka albayinatu calى اlmudaci walyamiinu calaa man ankara xadiiskii aynu soo maray marka qofkani bayino uu keensan waayo ayaa dhaarta lagu wareejinaya kan laakiin qisadan waxay kaga duwan tahay qasaamada waxay kaga duwanta dhaarta waxa lagu bilaabaya cidda wax sheeganaysa markaa shuruudda waxaa ka mid ah dee inay inuu meeshaa tuhun jiro lowth waa kuwa culimada fiqigu ka cabireen oo tuhuni inay jirto inay dadkaa wax ka dhexeeyeen matalan reerays dilay wakti axsaas oo kale ah iyo in qatiilkaa saxaraha laga dhexalay ciddisha in aan la garanayn iyo inay cid cayma sheegtaan oo idhahdaan hebel baa naga dilay ama qoladii alhebel iyo hebel iyo hebel intaasa naga dilay konton iyaga ka midi ah konton dadka wax laga dili ka mid ihi eh. waa inay dhaar isku waafaqaan o idhahdaan hebel waana laga dilay ama hebel baa naga dilay hebelkaa weliba ay cayman o idhahdaan kaasaa naga dilay hadday ka joogsadaana ama qeyb ka mid ka joogsato waa la wareejinaya kontonka kale a beri yeelaya lakiin rasuulka ala sla sl marnaba wuxuu qofkaa dee dhiiggiisii mu dayicine beytulmaal muslimiin aba muslimiinta xoolahooda laga bixinaya base kadib ha noqoto ama wixii kale ha noqoto waa inay dowladdu kafaalo qaadato markaa marka waxay dhahdeen sidee baan ugu dhaaran karnaa rasuul waxaanan goobjoog ahayn xadiiska riwaayadkiisa waxa ku jirta inay dhahdeen dee rasuul allow goobjoog maanaan ahayn markaas sidee baanu ugu dhaarani waxaanan goobjoog ahayn haddaba yuhuud baa idin beri yeeli doonto kontan iyaga ka mid a ah idin dhaaran doona sideenu aamini baynaa rasuul allow waa dad gaala ah ila iska dhaaranay hadday doonan kadibna markaa isagu magti isaga bixiyey markaa waa inay utuni meeshaa jirto cid waa inay so xayintaan waayahay haddaba ciddii ay cayimanayla waa tuhunuune waa danni mar haddaan joogin oo lahan hebel dilay lakin ay tuhmeen ma loo dilayaa mise baa la qaadanaya culimada labadaa qowl ba laga hayaa qor culimo badan ba waxay dhahdeen me waxa wey lama dilaye waxay qaadanayaan un qaadanayaan maadaama la hubin waa qowl jiraan balse qofka dhiiggiisu inuu muhiim yahay ba laga qaadanaya xadiiska waxaa kaloo laga qaadanayaa faa'iidooyin badan baa ku jira lakin waxaa kamid ah in la tixgelinayo da-da meelo badan oo haddii markaa laba qof maanta ay doonaan inay hadlaan oo labada qof ay markaa siman yihiin keebaa la horreysiinaya alakbar ka weyn cibaadadii salaadii ya marka xataa wixii ka sinaada xaggii da-da haddii aad laba qof doonayso inaad wax siiso keebaad ku horeysinaysaa ma ka yar mise ka weyn ya labadii midigta kaabixigaana hortaaday fadhiyaan hadduu midigta kaa xigo keebaad ku horeysinaysaa ka midigta kaa xiga laakiin haddii labadaba hortaada soo fadhiyaan oo midkoodu wen yahay keebaad ku horeysinaysaa ma ka yar mise ka weyn ka yar looma naxariisanaya <laughs> ka weyn baa lagu horeysinaya haddaanu kaweynin ka tanaasulin on odhanin waa sunne eeg maaha waajibe oo sunne haddaanu ka tanaasulin odhanin alabar alabar aanu dee aanu isagu ka akbarkii aanu odhanin aniga xaqaygi waan ka tanaasula haddaanu odhanin waa sax weeye waayo weliba ninka goobjooga hawaayo waa muxayisa muxuu doonay isagu inuu hadlo soo maaha lakiin rasuulku muxuu kabir kabir falyatakalam اlakbar ninkan weynina meesha buu joogin laakiin warkii buu qaatay dee warkii baa loo sheegay isaga kan yare labada ka yare labada markaa laego labadna walaalaha ka yari ka yari waa ninkii goobta joogay isagu dee shaahidba u ahaa markhaatiba meesha u wuxuu la kulmay dee laakiin maadaama kan kaleba warkii qaatay isagaa lagu horreysiiyey dabeetana wuu hadlay isagina yahuudda maadaama heshiis lala galay rasulku ala sla sl muxuu dagaalka ugu cilaaminayaa heshiiska iyo wax la gale waxaa ka mid ah la siiyo iyaguna cid ay siiyaan marka halkaa waxaa laga qaatay haddii matalan niman dimiyiin ah ama gaalo ah heshiis lala galo oo magaalo dhan ay yihiin ka soo qaad muslimiinta heshiis la galaan oo ay muslimiintii mid kamida ku xadgudbaan oo ciddii ku xadgudbay ay keeni waayaan inay bannaan tahay dhammaantood in lala dagaalamo heshiiskaasina saa uu ku jabaya waxaana caddaynaya qurayshta rasuulka alay slat slam toban sana u heshiis la galay sooma ahayn sulxulxudaybiya laba sano heshiisku markuu socday laba qabiiloo banu bakar iyo la odhan jiray khusaaca ayaa khusaacana waay waxay heshiiskii gashay muslimiinta xagga muslimiinta raacday banu bakarna quraysh bay raacday iyagu laakiin dee heshiis gaara may gelin labada reer ay istili jira hadday istilayaan iyagay u jirtaa weyaan marka way isdileenoo xoroo ka dhexeeyey oo markaa nimankii oo xoole meel ka waraabinaya waxba iska filaynin ayaa dagaal lagu bilaabay oo markaasaa la eriyeedayo markaasay kacbadii galeenoo saatiina lagaga hari waayo nimankii quraysheed markaa maxay sameyen inaanay midnaba taageerin bay ahayd iyagu waxay taageeri jireen barubakar bay de marka hore israacsanaan hub hoosta uga dhiibeen oo hubkii ku taageereen markaa rasuulku alayh isalatu salaam iyagoo yaacaya nimankii khusaaca u yimaadeen oo gabayoo tirinaya sababtaasuu rasuulku alayه الsalaatu wasalaam usoo weeraray ilan heshiiskii bay ka baxeen qaabkay bay uga baxeen inay taageereen cid ka oonay markaa hoosta ka taageereen dee dadkii isleeyihin weliba waxay dooneen intay ilawey daciifeen marka qureeshiyeen waxay abu sufyaan bay soo direen oo magaaladii maka u soo direen si uu allah mustacaan heshiiska u cusboonaysiiyo laakiin rasuulku alayه الslatu slam uu ka diiday akhirkiina waa tii xikmadii ilahay uu kala haayeen goobtaa la furtay sanadkii sideedaad xadiiska waxaa kaloo laga qaadanaya dee inay bannaantay qofku an yascى fi اlardi liلrisq an yascى fi lardi liyaciisha walirisqi walitijaara waxyaalaha mubaaxa inuu u shaqo tegi karo waayo rasuulku alay slat slam miyuu yihi maxaad ka doonteen xagga miyuu yihi maya way banaanta qofka markaa deegaan kale de meel kale u arkayo inay shaqo iyo wuxuu ka helayo haddii diintiisi u waa inuu waa u banaantay inuu shaqo laakiin maxaa raasamaala ah horta diinta iyo addunyada kaba horeeya diintaa horeysa soo maha de diinta waata laga hijroonayaba dhulkii dhulkii iyo deegaankaagii baad ka hijroonaysaa haddaad ilaahay ku caabudi kari weydo ina ardii waasicatun faiyaaya facabuduun ayuu ilah subana watala dhulkaygu waa balaarany macnaheedu waa maxay haddaad meel ilahay ku caabudi kari weydo dhulka ilaahay baa iska wada lehe meelaad ilaahay ku caabuddo tag laakiin maalinta qiyaama cudurdaar ku noqon mayso ilaahow halkan waa laygu cihiriyo waan ka bixi kari waayey haddaanu dee ay ka dhawaan qofku aanu dee ka bixi kari waayen laakiin hadduu isleeyahay markaa iska danahaaga iska wado loo cudurdaari maayo in اladiina twafahum اlmalaaئikaةu ظaalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi اlardi maxay ugu jawaabeen qaala alam takun ard اllahi waasicata fatuhaajiruu fiiha dhulka ilahay u ballaadhan yahaye maxaad u hijroo weyda ardada mustadcafiin hayde kuwaa loo cudurdaari maayo ila اlmustadcafiina min الrijaali والnisaءi wاlwildaan aladiina laa yastadiicuuna xilata walaa yahtaduuna sabiila kuwaa mooyaan kuwaas waa dumarkii iyo carruurtii raggii waaweynaa iyo dadkii aan farsamo ay ku hijroodaan ma garanayn kuwaas ilahay tiis cudurdaar bay yeelanaya waay marka leonaa laakiin diinta ilaalinteeda waxaynu ka saaraynaa meesha inta badan dhulka imika dadkan dee dhulka gaalada xaggay adduunyadu u badantahay soo maha waa laga yaaba dadkaa meelaha tegay waxoogaa dee inay lacag iska helaan si wanaagsan barwaaqo iska raaxaystaan lacag yaroo la iska siiyo ama shaqooyin badan uu ka helo laakiin dee dad badan diintoodii bay ku waayen sidee baad ugu waayeysa maaha inu gaaloobe o bal haddaanu jamc ku tukanayn ka warran bal hadduu mararka qaarkood aanu salaad jimca beriyo dhan arag ka warran markaa miyaanay dee khasaare dhinacaam ka ahayn qaar badanna way ku waayeenba way dhacday qaar badanna ubadkay ku dhalaan iyaga marka laga reebo ubadkii ay ku dhaleen baa ay gaaladu tirsanayeen oo la sheegaya gaaladu ina hahdeen qaar bay dhi waddankiiba qaadeen nimankan war wuxuu iska daabu kuli nimankanoo kuway dhalaan inagu miyaynay inoo tirsanayn kuwan iska baddah laakiin kuway dhalaan ma iyagay kamid yihin mise inagayna kamid yihin su-aasha bal ka jawab maxaad maraykan ku dhashay muxuu noqonayaa de ha meesha kale isagu ma yaqaana halkaasu ku dhasho maraykan baa tubaa loodhanaya kaasi haddii xitaa wax laga soo reebo kuwa kusii xiga waxba laga soo reebi maayo ilan tanbu biadanbu ku barbaaraya waana sababta markaa rasuulka alayه الslat slaam gaalada in la dhex dego uu diiday oo qofka diintiisi bay ka saameynayaan dhulkani laakiin dee bilaad islam bu ahaa maxaad ku garaysa inu bilad islam aha hadda yuhuud ba ku nool laakiin yuhuud yaa maamulaya muslimiinta maamulaya وعن سهل بن أبي xطف رضي الله عنه عن رجال من كبراء qowmihi raggii u waaweyna qowmkiisa wuxuu ka soo wariyey أنa cabd للahi بن سهل ومxayisa بن masعوud khرaجa waxay u baxeen ilaa khaybra min jahdin ay min manshaqaةi وashidaةi وajuucin asaabahum ku dhacay awgeed fautiya waa loo yimi muxayisatu oo faubira waxaa loo warramay ana cabdillahi ibnu sahl cabdillahi ibnu sahlka ay wada socdeen ee ay halkan usoo wada shaqo tegeen qad qutila in la dilay wadurixa lagu tuuray fii caynin meel lagu tuuray laaga ama meel biyo mareena fa aataa yahuuda buu u yimi oo faqal wuxu antum wallahi qataltumuuh idinkaa wallahi dilay wuxuu gu dhaaranaya dee tuhunku iyaga u badantay waana niman nimankaasi ikhtiyaalaadka ku dheereeya yahuudda nimanka la hahdaa ikhtiyaalku waa maxay si qarsooni wax loo dilay iminka aad bay ugu badantay taasi nimankaa yahuudda la hahda oo adigaa dee arkayay meelo badan muslimiinta inay ku leynayaan falastiiniinta aad bay u laayeen kuwoodii madaxda ahaa wadamo kaleo islaamka ah dhexdiisa ayay ku dilaan oo intaa si qarsoon bay wax u dilaan wayascuna fi lardi fasaada laakiin maanta niman kale oo waxay isdilayaan aada garanaysaane oo iyaga laftigoodu dhaalimiina marka haddaynu ana ka waran allahuma ahliki الظaalimiina bالظaalimiin ilaah isku dhufo labadooda ya magaca musnay sitaan baynu ku taageeraynaa waayo rawaafidda waynu arkaynaayo suuriya iyagaa dadka laayo baabiiyey ciraaq iyagaa laayey iyagaa muslimiinta toddobaatan kun oo dawaafaya kacbada ku dilay iyagaa caaisha aflagaadaynaya iyaga yuhuudda way wada socdaan yuhuudda way ogolyihin macbadkooda ahlu sunnaha uma ogola marka horta shiicayay kuu dhuumanin nimankaasi dowla cabaasiya lix boqol iyo lix kontanki baa sabab ahaa inay dowladdaasi dhacdo oo shiici ahaa shiicadu in suniyiinta la baabiyey ka shaqeeya wax kale kama shaqeeyaan gaal jihaadba uguma jiro jihaadku markuu mahdiyulmuntadar uu soo baxa la jihaadaya bay kuleyihin iyagu lakin iminka masaalix addunya la isku haystaa maaha iyagoo keliya waa china iyo maraykan iyo waxba haysto oo dhaqaale isku haystaan iyo meelo kale lakin kuwana waa laga yaaba in xaabadii wax lagu guriyay noqoto hadday awooddaa leeyihiin sidaa imika israiil u weerarayaan maxay falastiiniinta ki beri horeba lahaa waanu taageerinaye maxay beri horeba israiil inooga burburin waayeene u weerari waayeen mar hore markii iyaga wax laga herdilay un bay raaci kutusaysa inaan xataa falastiiniinta waxba u tirayn marka hore isku soo ururiyo maca dalik haddana markay saa imka noqoto keebaynu ayaynu qalbiga ka taageerina ya waayo magacii islam bay sitaan ma laba mafsado eh waa laba waa laba mafsado markay ku gudbanaada فوتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وضرح في عينه فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ilaah baan ku dhaarana maanaan dilin beh waxaa laga yaaba de inaanay ogeyn yani iyaga laftooda may wada dilina kolley mid kamida un baa amba qaar baa de si qarsoon wuxu dilay kuwiina hadda doro de way isqarinayaan fa aqbala uu yimid aqbala markuu qofku arrin ku dhaqaaqo weeyaan huwa wa akhuuhu xuwaysatu cabdiraxmaan ibnu sahl oo waxay yimaadeen magaaladii madiine oo dee soo socdeen oo haakada fadahaba maxayisatu maxayisaa doonay liyatakalama inuu hadlo dahabadaas marar badan baynu ku aragnay xadiista dahaba marna waa tegitaanka waa macruuf marna dahaba alkhadiibu yakhdubu ayaa lagu odhanaya marka wuxuu doona wuu doonay marka xaaladdan weeyaan bimacnaa araad araada maxayiisatu liyatakalama inuu hadlo faqaala rasuulu lahi sala allahu alay waslm kabir kabir ay falyatakalam ilakbar yuriidu asina buu jeeda rasuulku weynayso markuu xagee xagge dada wey fatakalam xuwayiisatu hadlay oo isagu weynaa uma takalam waxaa hadlay muxayisatu muxayiso goobjoog ahaa baa hadlay laakiin ki yaraaya faqaala rasuulu lahi sala allahu alay sl rsulku wuxu uhi ima an yaduu ima inay bixiyaan wa ima an yadanuu bixarbi ama ayna dagaal ogaadaan halkaasay culimo badan kala soo bixin qofkiinaan la dilaynin marka mid lagu dhaaranayo maadaama tuhunu jiro fakataba ilayhim fi dalika arrinka rasuulku wuxuu qoray arrinkaa isaga ah labada arrimood kala doortaan fakatabu waxay wallahi ma qatalnaa wallahi inaanaan dilin faqaala lixuwaysa wuxuu ku yihi muxayisa waa cabdiraxmaan bin sahl oo la dilay walahaayeen ataxlifuuna ma dhaaranaysaan watastaxiquuna dama saaxibikum ma mutaysanaysaan qaalu waxaan laamaya qaalu wuxu lakum yahuud yahuud baa idin dhaaran haddaba qaalu waxaan laysuu muslimiin rasuul muslimiin maaha dee dhaartooda aamin mayno fawadaahu fawadaahu waa adiyaba laga keenay waa ficilkii wuu ka magbixiyey rasuulu lahi sal la ala sl min cindi fabacaa ilayhim miata naaqatin faqaala sahl falaqad rakadat waxay laagtay minha naaqatu xamraa qofka muslimka markaa magtiisu inay boqol geela tahayna halkaa waa laga qaadanayaa marka xadiiska waxaa kusoo jirta inay aaseen masale aad u muhiima ah halkaa ku jirto cabdiraxmaan muxayisa wuxuu sameeyey muu odhanin meydkiisii halkaasaan dhigayaaye uu aasay dabeetana intuu aasay buu soo dhaqaaqay marka qof haddii la dilo isagu xaq muxuu leeyay markiiba horta in la aaso lakiin kale lagu xidho sidaa hala sameeyo dee qofka xuquuqdiisa waa meel lagaga dhacaya waa in la dedejiyo iyagay jirtaa dadkaasi haddii qof kale noo dila sax ku adkaystaan in loo dilo ama marka qaataan iyagaa ikhtiyaarka la siiyey oo taa ikhtiyaar bel lakin qofkan dhintay haddii la diliyo hadii kale waxba uga dar maha isaga iyo ugama cabaan xoola ugama cabaan waxaa markaa shuruudda ka mid ah in meesha cadaawadi ay jirto iyo tuhon inuu jiro iyo in markaa laga ciddii dishay si gaar ah wahaakada saas weeye arrimo kaloo badanna kolley way ku jiraan oo faahfaahinta aad ka eegi doontaan kutubta wa can rajuli min alansaari ana rasuula اllahi salى اllah alay sl rsulku aqara wuxuu qiray alqasaamata qasaamadii calaa maa kaanat calayhi wixii ay ku sugnayd buu ku daayey fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliya waqadaa biha rasuulu llahi salى اlah alay sl rsulkuna wuu ku xukumay bayna bayna annaasi dad dhexdood min alansaari ansaarta ka mida fii qatiilin ay fii maqtuulin mid la dilay oo iddacawhu ay u sheegteen cala alyahuudi yahuud ay u sheegteen rawaahu muslim xadiiskani kii horunbuu faahfaahinu yahay oo saxaabadan horta wax laga delay ansaar bay ahayn kaanuu min alansaar waxaa kaloo xadiisku soo kordhiyey ana alqasaamata kaanat min alcaadaat aljaahiliya dhaqanadii jaahiligu samayn jireen bay ahayd maadaama ay dad istila ahaayeen oo dagaalay inta wax ka dhexeeyaan marar badanna waa heshiin jiray kadibna waxa laga yaba la heshiiyey haddana in cid laga dhexelo qof reer kale isagoo lagu dhex dilay dabeedna arrinta way adkeyn jireenoo sanay sameeyeen rasuulku alayه الslat slam sidiibuu ku daayey jaahiliyadu ay samayn jireen ficliyanna xukun ahaanna wuu waa kanu sameeyey san sameeyey wqadىa biha rasuul الlahi sal l sl bayn الnaasi min اlanصaari fi qatlin dacahu calى اlyahuud oo saxaabigii horeynu soo maray weeyaan ana rasuul اlahi sal ه sl aqara اqasaamata calى ma kaanat wuxuu u daayey aqara wuxuu u qiray oo ku daayey alqasaamata calى ma kanat calayhi wixii ay ahayd fi اljaahiliyati fahada daliilu calى ana alqasaamata kanat mawjuudaة fi اljaahiliya wاljaahiliyatu hiya ma qabla اlislaam jaahiliyaduna maxaa looga jeedaa qabla اlislaam hal naxnu alآana fi jaahiliyati am la aye ya laysa hunaaka jaahiliyaة caamة لأn الجاhiliyaة الcaamة qad zaalat بإrsaal النabiy salى الlahu عalيه waslم taasi waa taa sax lakin maxaa la odhan karaa meel gaar ah wadan gaara waxa la odhan karaa fi amrika jaahiliya maraykan jahiliyad baa ka jirta la odhan karaa ficluka hada ficlu jaahiliyiin ya ficilkaaga aad samaynaysa waa ficilkii jaahiliyiinta la odhan kara waayo rasulku muxuu ku uri ala abu dar inaka mruun fika jaahiliya waxaynu hadalkaa u sheegayna culimadu way ka hadleen oo dad baa jira imika dadka ku takfiriya saas gaar ahaan sayid qudub sayid qudub iyo gruubkiisa waxaa jaahiliyat اlcasr oo dadkii bay gaalaysiinayaanoo xataa kuwa muadinka kuwa eedaamay bu laa ilaha illa la celcelinaya ya waa ma dhaamaan bu iyagaaba kasii daran bal hum ashaddu iman waayo alfaad jawfaa bay celcelinayaan wax allo waxaan wax qarxinaya lagu sheegaya xarakaadkan ubay ka yimaadeen ee dee maalinba meelun bay ubariiqanayaan maalinba meelun bay ubariiqanayan wax kaloo imka hayaan ma jirto aan istifaac ahayn wax iska celina weligay way jiraysa shubahna weligay wuu jiraya gaaladubay islaamku waxbay ka sheegaan haddaad aragto qaarkood kitaabka qur-aanka intay wax ka soo saarayaan halkaa aayaddaas sidaas adahayaan waad yaabaysa marka waxyaalahan iminka meelaha ad ka maqmaqalaysaan ee kuna hadlalayaan waxba iyay saameyn kugu yeelanin shubahaadkooda inta aanad dhegeys inta aad iska ilaalin kartana iskaba ilaali ma dhegeysanin waayo inii calaa bayinati min amri dhe waan anu diintayda caddaan baan kaga suganahay oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu sheegay walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican ilan ha marmar hadalka ha macaaneeyaane lakin waxay leyin hala kala qaybsao mar hadduu le xisbi hala asaaso muxuu ka jeedaa dee aadna samayso aadna samayso aadna samayso miyuu kuu diidi karaa miyuu kan u diidi karaa kana miyuu diidi karaa bal islaamku wuxuu sheegay marka salaada la tukanayo wax kalaba iska dhaaf iyaan la iskhilaafin fatakhtalifa quluubukum haddaba waa safkiio midna xaggaa u yar joogsado isagoon ka khilaaf lahayn kamisa u joogsood ayaa waxaa ka dhalan kara inay quluubtu iskhilaafto masaajid haddii jamicii uu ku filayo mid kale laga garab dhiso ayaa la odhanaya waa masjidu diraar hadda salaad baa loo dhisay kasoo qaad niyad wanaagsan bu marka qofka uga jeeda waayo dee intan bu kala jabinaya soo maha mar kasta waa ku culimadu yidhaha xataa ciidda inta meel keliya lagu wada tukan karayo waa inaan laba meelood la samaynin inta meel qaadi karayso inta masaajid dadka uu ku filayay waa inaan mid kale la dhisin waayo islaamku waxaa la hahdaa ururinta dadku inay midoobaan waa laga maarmaan labaad haddii axzaab la kala noqdo wax kalaba iska dhaafe labadii nin kooxood iminka haddaan tartan idiin qabto <laughs> tartankii bale tan shareecada iska daay kubad haddaynu ciyaaro ya hadhow mid baa mid kala laagaya mid baa cayn ka samaynaya marka dambe waaba laga waa laysa shiiday mid adag ciyaal xaafidku inaysa shiidaan <laughs> soo maaha oo qaarkood marka dhibaato isku geystaan hadda waa deegaanka ay kala yihiin oo keliya mujarintaasu marka dee caqligeenna waynu garanaynaa adiladan caamkay daliishanayaanna dee daliil caama looma baahna marka masle la sugayo waa in daliil khaasa loo daliisha hadduu qof idhaa salaadda maqribid baan ku darsanaya ka waran oo daliishada wa aqiimu salaata wa aatu zakaat salaada iyo fadligeeda wax alle wixii fadli ka warramayy ya miyaa laga aqbalaya soo daliil khaaso lagama baahna marka wa casabiyadun baa ku jirta waana xikmadihii loo diidayba marka hore mar haddii qofku markaa wax iska celiya hawshiisu ay noqotona xaqa ma aqbala inta badan yahuud maxaa san u galay alyahuud maxay qireen yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahum ubadkay dhaleen say u garanayaan bay u garanaya nebi maxamed inuu nebigii la sheegaya yahay hadda way janno iyo naarna way ogyihiin laakiin waa la marsiin waaye oo waxay dhahdeen aaminuu biladiina aaminuu biladii unzila calى اladiina aamanuu wajha الnahaari wkfuruu aakhirahu lacalahum yarjicuun diintooda ka shaki geliyo gelinka hore waxaad tihahdaan waanu rumayno raaca gelinka dambana ridooba si ay u shakiyaan dadkii baa shakeeyo war yaah war nimankii culimada ahaa ee yuhuudda la odhan jiray nimankaas hadda inooga aqoon badnaayo waa k nimankii raacay dee way soo arkeen waa kuwii soo ogaaday nimankaasi intay xeeladigaayaan u fiirso mararka qaarkoodna waxay ha u sheegina xujooyinka si aanay maalinta qiyaabaha ilahay agtiisa idinla doodin oona odhanin ilaahow dee waa ku iyaguba noo sheegay marka waxaasoo dhan way jiraan kuwoodii culimada ahabaa usi daraa weliba yaa usi daraa kuwoodii culimada ila dadka culimadoodaa lumisa amba amba amba ay raacaan dadku inta badan haye culimada ayay ku xidhayen markaa yuhuud waxaa sababta ugu badan xasad bay wa kaanuu yastaftixuuna calى aladiina kafaruu min qabl markay gaalada markay isqabtaan nimankii ansaarta ahaa dee markaa lakiin gaalo ahaa ayay odhan jireen nebi baa soo bixi doona nebigaasaanu rumayn doonaa haye dabeedna waanu idinla dagaalami doonaa mar alla markay arkeen falama jaaahum acrafu kafaruu bih mar alla markay arkeen ayay wallah way noogu horreeyey aan yeeli mayni carabti ma ka soo baxay yeeli mayni fainahum laa yukadibuunaka walakina الظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduuna aayadda waxaa la sheegay waxaa iswaraystay nin la hahdo abu jahl iyo nin kale oo gaala iswarayso qurayshtii kamid a markaasuu yihi horta runta markaynu ka warramayna inu wada joogno muxamed ma run buu sheegaya mise been buu sheegaya markaasuu yihi wallahi run buu sheegaya waxa uu sheegaya wa laakiin wuxuu ku leeyahy reer banu cabdimanaaf reer banu cabdimanaaf tanay sameyeen waanu samayna way sameyeen waanu samey faras iyo rihaan baan noqoy bui laba faras oo labada faras la tartansiyaan kala badin markaa markay labada faras aan kala badin aanu noqonay dee nebi baa ka soo baxay anagu ma nebi baanu leenahay marka ka yeeli mayno halkaasi nagaga badinay wayaan ya annagu nebi ma haysano xaggeenu nebi ka keenaynaa markaa dee nimankii reer bani cabdimanaaf waa nabiga ala sla sl cduu ka soo jeeday ayaa haddaanu nahay maxaa qoladii kale de abujahal uu ka soo jeeday oo ah maxay ahay somalia waa liqay waa halkii soomaalida ah. <laughs> waxa weeyaan qolada kale aad u qurayshta ka mid oo niman aad waa dee khaalid bin walid iyo abujahal iyo maadeer bay groupkaas weyaan iyaguna oo la tartamaya ole tanaanu samayna tanaanu samayna saanay sameeyeen markaa reer bani haashim wuu ka sarreysiiyo reer bin cabdinaaf bu waayo reer bin cabdinaaf baa la simaanaya iyaga marka la ego ya kadibna markaa saa yeeli mayna buri waxaan idin yar dareensiinayaa un masaladu markay diin tahay ilaahay subxana wa tacaala dartii ninka ujeeda ee dee tafaruqa iska ilaalinaya ee saa sameynaya talbiisna way sameynayaan oo lima talbisuuna alxaqa bilbaadil soo maad arag dadka dee si kale wax ugu dhigayaan talbiis xisbi buu ka sheekeynaya xisbi marka dadkii isagoo halkaaba rasuulku alay isalaatu wasalaam nidaam buu samey oma nidaam baa isku haystaaba in nidaam la sameeyo haddayna imika sidan wa loo dhigin sida la sameyn saas la samaynin ma baa isku haysta maya laakiin wuxuu ka dhigaya isagu inuu nidaam yeeru naga jeedo laakiin sheekowna nidaam maahe guddoomiye ku-xigeen qoraallo hoose xataa qoran baa jira waxaana salafku yidhaha hadaad aragto qof dadka caamada ah wax ka qarsanaya dadkooda caamada ah haddaad aragto qof wax ka qarsanaya faclam anahu calaa tasiisi dalaala dadka qaar baa loo sheegaya na dadka kale loo sheegi maayaba ka odhanayaanoo marka dee xarakadu isku timaado sir bay leedahay asraar way meelahooday ku qoranta ya asraarta xisbiga waa la ilaaliyo waanay odhan jireen laakiin salafiyadu waa taa sheegay waadixa ah ka caamiga ah iyo ka kale iyo waa loo sheegaya haddii dhao maalin baa la aasaasay weligood way odhan jireen ninkii axmed cabdi gudone la jiray ee shabaabka ayaa halka muxaadare beri ka galayoo muxaadarada imika leeyahy waxaa la aasas xarb khaliij nin shaayiji la dhaha oo joogay maxaan ku dhahdaa kuwait ayaa berigaa intaa yidhi xarb khaliij baa la aasaasay maraykan baa ka dambeeya maraykan baa ka dambeya ohan jiray salifiinta marka kuha waxaan ad waddaa waa baadile ah. ilaa iyagii ay sheekadoodii kuso urortay taa dib kuso noqotay dabeet haddii la weydiyo laha war bal maalintii laysku yimid ee la aasaasay hebel iyo hebel ay isku yimaadeen ilan ictisaam baynu garanaa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo sagaashankii laascaarood baa lagu aasaaso may sii fogeynba ah, sheekh axmediid kheer laasiyo ayaa warqad halkan uga diro yhi war diintu ma ogolo ma banaana ka daaye <laughs> haddaba markii la asaasiyey halkaana laga tegey halkaa laga tegey oo laisku yimi ko somalia o dhan ba isku yimi halkaas maalinta halka dhacday hebel baa guddoomiye laga dhigay hargeysa hebel baa looga soo dhigay kan kalena halkaa looga soo dhigay waa macruuf o la garanaya bal waa yahay maalintan aad leediin waa la aasaasay hebelkii guddoomiyaha laga dhigay goobtii lagu qabtay goobtii lagu qabtay iyo xubnihii la sameeyey golihii dhexe kii kale wixii <laughs> ilaa saas iyankuma idhaahdeen majlisu shura bay iyaguna odhan jireen majlisu ashura ila dowladu wey nimankan wax kale ma aha dowladaha waktigaa islaamka way gaalaysiinayeen wax allo wixii daliil ka warramaya dadka madaxda in la adeecana waxay ku dabaqayeen xaggee xarakada fi lmanshad walm ka ay leeyihiin waxa yihi ni ikhwaan muslimiinka kuwooda u waaweyn mid kamid ah. wuxu hi murshid wax laaba leyihin murshid ikhwan muslimiin kolba mid bay magacaaban markuu mid meesha ka baxaba mid bay magacaabaan murshidka waa inaad noqoto bu hi kalmeyit hortiisa sida meyidka oo kale meydka haddii agga loo rogayo agga loo rogayo agga loo rogayo miyuu hadli karaya sheekaaga markaa waa inaad saas kala noqoto murshidkaaga hadduu ku dhaha aggaa jiir iyo san kale iyo waa inaad hadal kusoo celinin haddana dadka waxay kuonaya shareecadii ilahay waa in lagu xukumo dowladaha diinta kuma xukumayaan bay odhanaya khulaasatul qol waxay tahay dee masladu waa inay diini naga noqotay innaga laakiin se wax weyn maaha waa lagula waa hadlahayd sheekh maxamed uthaymin ba waxay bay ihahdeen salafiyada haddii xisbi laga dhigto dee waa run weliga maynu odhan jiray taas haddaynu intaynu isku nimaanana xisbi la salafi baynu aasaasaynaa maxaa farqa udhexeeya haddaad ictisaam tirado haddaad salaf tirado haddaad islaax tirado iyo haddaad axsan tirado waa isku wada midun haddaad magac qurux badan u bixiso miyaana kuwan dagaalama ee qolo iminka lana g i a iyo aljamaaca asalafiya lidacwat alqitaal bala walqitaal waxay ka jiraan jazaa'ir jamaaca salafiya bay la baxayaan kuwan jamaaca salafiya bay odhanayaan markaa magacaas miyuu uxu tarayaa asmaadu laa tuqayir xaqaaq lakin waxaynu ka warramayna qaab culimadda inoo ka warramaya culimadeenna khayrlaha siiye dee nidaamkan dhisan ee aad arkayso ee madaxda le hebel lehe kan kale leh kan kale leh kan kale leh laakiin adiguba o adigaa maanta o dhan baad dersi dhiganaysay iyo intaasoo cishaa lagu dhigayay miyaa maalin xisbi gaara lagugu yeadhay lakin culimadu way ka hadleenoo salafiyada raac bal saasumaad salafi ku noqonaysa wey ma fi fari farqi de udhexe ma jiro haddaad aragto mid si kule xisbi salafi la hahdo hebel baana ka guddoomiye ah kaana ba ku xigeen anaaba kule iskaga carar weligaa ha ka aqbali kaha ya ka ha ka dhegeysan waxaa hadalka inala galay calaa ma kaanat calayhi fi ljaahiliyati marka ereygaa jaahiliyad hadii la hado war dadku caalamkuba jaahiliyad bu ku jira haduu ihahdo waa takfiir bay culimadina waayo waxay ka dhigan tahay inaad leedahay islaamba ma jiro ilan jaahiliyaddii caamka ahayd waxay ku suushay biirsaali nabiyi sala allahu alay w slam haddii caalamkii jaahiliyadu galo maxaa loo baahanaya markaa dee ilahay inuu nebi kale soo diro miyaan ahayn inuu nebi kale alla subxana wa tacala inuu soo diro ayay noqonaysaa dee nebi maxamedna nebi kama dambeeyo diintuna way sii jiraysa eeg meelaha meelo badan oo jaahiliyadii iyo ficilo badan iyo wax badan lakin islaamku ku jiraya laa tazaalu طaa'ifaة min umatii calى اlxaqi mansuura wqada biha rasuul lahi sal ه sl bayn naasi min alansaar fi qatiilin qatiil iyo jariix iyo eryadaas waa bimacnaa mafcuul bay la noqotay qatiil bimacnaa maqtuul jariix bimacnaa majruux idacaahu ay u sheegteen cala lyahuud oo markaa qadiyadda horeynu soo marray un wallahu aclam waxka bilah towfiq wasalam alayh